bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى bab الbnاء dhismihii ayuu u baab yahay caddayntiisa albinaa ayuu baabeeyey marka ayb halkaasaan joogna maaha ayb sida wax loo dhisanayo iyo waxyaabahaasuu rabaa inuu ka hadlo iyo waxa ka banaa waxa yacni eh, fiican iyo waxa la karaahaysto qala xadaanaa ibraahim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qala xadaanaa moxamed bnu abi fudayk can moxamed bni hilaal wahuwa almadaniyu moxamed bnu hilaalin almadaniyu mawla bani kacbin annahu ra'aa xujara aswaaji nabiy sal ll slam xaasaska nebiga guryahooda ayuu arkay min jariidin iyagoo ka samaysan geed timireedka laamihiisa mastuuratan lagu asturay bimusuuxin maro maro adag oo tin ah oo dhogor iyo wax ka samaysan ayaa marka waxaa looga dhigay daah si aan marka waxa gudaha ku jira iyo aan loo arkin fasa'altuhu can beyti caaishata gurigii caaishan ishaan su-aalay buu yidhi waxaa dhahayo ibnu abi fudayk faqaala wuxuu yidhi kaana baabuhu albaabkiisu wuxuu ahaa min wa min wijhati shaam dhanka shaamuu u jeeday albaabkiisa faqultu waxaan idhi misraacan kaana aw misraacayni laba fidqo miyow ahaa mase hal fidqo yani albaabada qaarna laba fidqa waayo laba xabo midna qaarna waa hal xabo marka hal fidqa miyuu ahaa mise labo qaala kaana baaban waaxidan hal albaab u ahaa ayb qultu waxaan yidhi min ayi shayin kaana muxuu ka ahaa oo laga sameeyey qaala wuxuu yidhi min carcarin aw saajin carcarku geed eh, <clears throat> carabtu taqaano waayo oo geedaha ka mida geedkaasuu ka samaysnaa aw saajin ama geedka alwaaxda laga samaysto <clears throat> saaji marka geedka alwaaxda laga samaysta waa geed toosan oo eh, laamihiisuna ay xoog leeyihiin ayib loox ayuu ka samaysnaa qaala marka xadiidku markay tarjamada mudaabaqadooda waxay iska daboolayaan guryaha rasuulka sala allahu calayh waali wasalama guryo aada loo adkeeyey iyo guryo waaweyn iyo inaynan ahayn ay iska ahaayeen guryo marka uu ka muuqdo zuhdi uu ka muuqdo iyo adduunyo aan saas markaa dan badan laga lahayn ayib sidaasaa marka ka muuqanayso ee qaar kamidana de waa soo marnay guryaha rasuulka marti intay marti intuu yimaado oo waayo wixii uu markaas waxau ka helo ama lagu martisooro in inta la waayo oo nebigu uu yidhaahdo yaa martisooraayo martigayga caawo waa soo marnay ayb waxaan kaloo soo marnay guryihiisa saddex bilood biyo iyo timir un in laga cunayay ayb marka adduunyadu wax saasa lama ahayn nebiga mana ahayn inuu heli waayey waa heli karay rasuulka sala allahu calayhi wasalam bal waxaa aathaarta ay tilmaamayaan in la dooransiiyey ee uu doortay ou tawaaducay nebiga sal lla ly slam weliba jibriilow la tashtay jibriil marka wuxuu yidhi tawaadac tawaaduc la imaw marka rasuul addoon ah buu nebigu qaatay boqornimo iyo waxaa ma qaadanin ambiyada ilaahay qaarkoodna ada boqornimo iyo nebinima ilaahay isugu daray sida nebiyullaahi sulaymaan oo kale marka nebiga meliga ah iyo nebiga aan meliga ahayn addoonka ahee tawaaducayna xagga yacni fadliga iyo dheeraadka kan tawaaducay baa dabcan leh ibnu taymiya alfurqaan bayna awliyaa araxmaan wa awliyaa shayطaan iyo waa ku sheegaa masaladaas qala xadaثna ibrahim bn اlmundir wahuwa alxizaamiyu qala xadaثna bnu abi fudayk can cabdillaahi bni abi yaxya wahuwa cabdullaahi bni muxamed bni abi yaxya laqabuhu saxbal ayaa la yihaha hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad waabu dawuud can saciid bni abi hindin wa huwa alfazaariyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub sita can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam laa taquumu saacatu saacadda ma isdhacayso oo ma qumayso xataa yabniya annaasu ilaa dadku ay dhistaan buyuutan guryo yuushuunahaa ay qurxinayaan washya almaraaxiil maryaha sida loo xardho oo kale guryo ay xardhayaan maryaha sida loo xardho oo kale ayb maryaha dadka way xardhaan waa qurxiyaan diilimay u sameeyaan tarashay u sameeyaan guryo ay sidaas u xardhayaan laba macnoba waa ku jiraa marka guryaha ayay dhar u gelinayaan dharay u labisayaan xadiidkana waa tuu ah dee saxaabigi waa tii uu yidhi maa umirnaa bisatri ljudraan derbiyada inaan asturno oo aan marye iyo ku xirna nalama amrin ayb waxaa kaloo macno labaad ay noqonayaan qaabka ay u dhisayaan iyo siday u qurxinayaan iyo say u xaragaynayaan sidii mare oo kale guryaha u xaragaynayaan ayb hadda waa kaasa marka guryaha qaarkood mutaneel iyo waxbaa lagu dhejiyaa oo yacni aad loogu xardhaa qaarkood yacni qarash badan waxaa lagu bixiyaa waxyaaba xataa sanaa'ica aan la aqoon jirin oo hadda soo kordhaysa ad arkaysaa qarashna waa la soo kordhaye dhalaal iyo xardhid iyo quruxna waa laga rabaa ayb marka dad baa saa qiyaamuhu ma dhacayo ilaa marka wuxuu leeyahay dadku ay sidaas iskaga faanaan marka sadaqa rasuulullahi sal ll l slam leanna wixii nebigu sheegay waaba aragnaaba hadday shaba ku haynaan marka waxay kutuseen nebiga nebinimadiisay kutuseen wuxuu sheegay run qaala ibraahimu yacnii ahiyaaba almukhaaa dharka la xardhay ee la diilimaha iyo loo yeelay sidaas in dhismayaalka diilimo iyo loogu yeelo ayb xadiidkaana waa saxiix marka dabcan dee maalka in lagu dayaco waxyaabahaas ma aha maxaa yeelay dadka indhahooda iyo wax soo jiidanayo maalkiina dayacaad u ah weeyaan waana waxuu ka tegayo qofka oo muddo gaaban ayaaba laga qabana leanna ninku intuu guri dhiso markuu ugu yar yahay waqtiga uu guri dhisi karo maal badan uu heli karo kaba soo qaad labaatan iyo shan iyo wixii ka badan ee shan iyo labaatan haddii cumrigiisii uu cunay ama afartan ama kontonba uu maalka ku shaqeeyo sano ee inta uu isticmaalayo gurigaas ama uu maalsanaayo ma badna oo inta laga kaxaynaya dhowba ee qaarkoodna markay dhammeeyeen bayba saas uga dhinteen iyadana waa la arkaa waxaanu dhan marka mar haddii adigu aada ka dhimatana adiga waxba kuuma taraayo gurigaas nin dambe unba waxu tartaraya adiga laakiin haddii aad gurigii intaad dhisto aad yacni waqaf ka dhigto ama wixii kasoo baxo aad sadaqo jaariya ka dhigato qol xataa hadday tahay bal qol xataa sadaqo jaariya aad ka dhigato waa ku anfacaa gurigaas qolkaas wixii kasoo baxo macno haddaad u samayso oo sadaqo aad ka dhigato hal qol bis xataa inta kalena uu kuu ahaado guri adigu aad iyo dadka ilmahaaga ay dheefsadaan xataa haddaad ka dhigato waa waa waa khayr iyo wax fiican iyo shaydaan iyo naf lala dagaalay ayb awqaaftaasna anagu ma naqaano ibnu cuthaymiin waxaa la sheegay yaa dadka yacnii boqoradan dhulkaas xukumo ayaa soo booqdeen magaaladiisa markaasi iyay isagii soo booqdeen guriga uu ku jira iyo waxaa markay arkeenay waxay yidhaahdeen ninkan sheekhu meeshaanuu ku jiraa haa ee guri shan dabaq ha ah loo dhiso gurigii amaraa la baxshay waa la dhisay gurigii markii la dhameeyey ee furihii lagu wareejiyey muxuu sameeyey ma taqaanaa marka gurigii xertiyo markuu yidhi gurigan waqaf xerta ay degto waaye xerta aan guryaha iyo inuu guri uga dhigay bes isagana kiisoo iska deganaa marka daday adduunyadu lur badan ay ku haysa ma ahayn wixii marka la siiyey ee gurigii saas u qiimaha badnaa waa gadanaa lacagan ka sii helaya waxba ma dhihin isaga laftiisa waqaf oo wuxuu uga dhigay dadka waxbarana ayb marka wuxuu leeyahay eh, macnayaalkaas oo kale yaa fiican baabu qawli rajuli laa waabika ayb ninka qowlkiisa ou dhahaya caddaynteediibu u baab yahay laa maya wa abiika igu aabbahaya wa abiika aabbahayaan ku dhaartay qala xadaثna mxamed bnu slaam wahuwa albikandiyu qala ahbarana mxamed bnu fudayl bni gazwan can cumaarata can abi zurca can abi hurayrata abu zurcata bni camr bni jariir bni cabd llahi can abi hurayrata qaala jaa rajulu ilaa rasuuli llahi sal l slam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ayu sadaqati afdalu sadaqatee u fadli badan ajran xagga ajriga qaala wuxuu yidhi amaa wa abiika latunaba latunabaan latunaba'unnahu latunaba'annahu amaa wa abiika igu aabbahaaye annahu waa lagu sheegaya lagu sheegi doonaa waa abiikaduu ka rabaa marka anta sadaqa inaad sadaqaysato wa anta saxiixun adoo caafimaad qabo shaxiixun maalka ku dhegan oo jecel adoo caafimaad qabo maalkiina aada jecesha ku dhegan tahay taksha alfaqra faqri a ka cabsanaysid wa ta'mulu lghinaa hodantinimana markaas aada niyadda ku hayso ayb walaa tumhil ha sugin xataa idaa balagat ilxulquun ilaa nafsaddu ay ka gaarto hunguriga qulta aad tiraahdid markaas lifulaanin kada ayaad dhahaysaa hebel intaasuu leeyahay walifulaanin kada hebelna intaasaa u sugnaatay waqad kaana lifulaanin hebelna intaasuu lahaa ayb xadiidkan marka alimaamu اlbukhaari laba meeluu kusoo saaray saxiixiisa kitaabu zakaadna waa kusoo saaray kitaabu lwasaayana waa kusoo saaray labada meelna wa abiika kuma jirto sanadkuna waa unkan wa abiika labada meelba wa abiika ma leh marka bacd la'ima marka wa abiikadaas marka waxay yidhaahdeen waxbaa ku jira laakiin dee sanadku hadduu kii yahay saxiixna yahay cilla ma wax lagu cileeya male ma wa abiika iyagu marka waxay ku wadaan waa abiika riwaayada saxiixa haddaynan ku imaanin macnaheedu inay daciif iska noqonaysa maaha ayb wa abiikadan marka see loo tawjiihinayo ila nebigu wuxuu yidhi man kaana xaalifan falyaxlif billaah ninkii dhaaranayo ilaahay ha ku dhaarto cumar oo nebiga waxuu arkay ku dhaaranayo aabbihiis oo dhahayo oo aabbihii ku dhaaranayo arkay markaasuu yidhi laa taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiin ha ku dhaaranina halkaanna de waa abiika wax dhahaya waa nebiga see loo jamcina marka adu saddex meelahaas yaa ugu badan jawaab bacd al waxay leeyihiin qabla taxriimi alxalifi bigayri illaahiay ahayd inta aan la reebin in ilaahay keyrkii lagu dhaarto ka horay ahayd sidaan qaar kalena waxay leeyihiin maya ma ahayn ka hore macnuhu waxay tahay waabiika waa kalimatun jarat cala allisaani min gayri qasdi alxalif waa kelmad carabka ku dareertay oo aan dhaarba loola jeedin afkaa ku badatay afkay ku badatay dhaarna markaa loolama jeedo marka waa igu aabbahaaya wax dhaarana lagama wado wax carabka ku dareer dureeray u macnahaasna marka waa xoog badan yahay ayb dariiqada saddexaad waxay tahay de in la yiraahdo waaba daciif oo shuduud iyo wax inta lagu xukumo la yihahdo maba dhihinba nebiga sal l slam qaarna inay tawhiimiyaan ayaa dhacdaba ruwaadda u yidhahdaan wallaahi bay ahayd marka fartiyaa gaabatay laamka iyo aliftii wixii baa isku darmay marka waa abiihiyaa loo akriyay ama waa abiika xoogaa tawhiimkaas ma fiicna aduu ibnu xajar wuxuu ku baxdiyaa kitaabulimaan aan filaa ama salaada meelahaas xadiidkii dimaam qisadiisa oo riwaayo muslima waxaa jirtay ninkii markuu yidhi wallaahi laa asiidu calaa haada walaa anqus aniga intaan aada ii sheegtay kama ma ka badinaayo mana ka nuqsaaminaayo markaasuu yidhi aflaxa wa abiihi in sadaq qolooyinka hadda marka riwaa abiika waa daciif dhahayo taas maxay dhahayan muslimaa werinaya aflaxa wa abiihi in sadaq waa liibaanay igu aabihiisa haddii uu ka run sheego ayb aabihida marka riwaayadaas muslim ay kusoo aroortay in la dhaho kalimatun jarad cala lisaan ibnu xajarna wuxuu yidhi wa abiihidu habatat bilaa mirya waa sugnaatay buu yihi shaki la-aan ayb aduu marka masaaligtaasaa la maraa halkanna bukhaari hadda kan waa ugu talagalay waa baabieyey wa abiikana waa keenay ayb qaala baabunay hada kani marka alfaadda markaa de wuxuu waday waxyaabaha marka kelimaadka in la isticmaalo ay bannaan tahay taynan bannaanayn waxyaabahaasu ka hadlayay laakiin ma haddii marka waa abiika aan dhaar loola qasdaynin la bas oo kelmad marka carabka ku dureersatay una ay tahay in laga fogaadaana fiican mar haddii marka hadalkaas uu ku jiro qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa dalaba haddii uu wax dalbaayo falyatlub ha dalbo dalaban yasiiran dalab fudud walaa yamdaxhu qofkana yuusan aada u ammaanin haddii uu shaksigu dad ama qof uu wax ka rabo si fudud ha uga dalbado wax fudud yownan cuslaynin wax weynna yownan weydiinin markuu su-aalayana yownan dalabka ku dhibin ee ammaantana yau ka badinin shaa caadadooda waxay tahay inay qofka ay wax ka rabaan ammaanta ka badiyaan qaala xadaanaa abu nucaym wa huwa alfadl bnu dukayn qala xadaanii lacmash can abi isxaaq can abi laxwas can cabdillaahi qaal xadiidkan marka haddii la fiiriyo waa caali sanadkan caali keef caali oo u yahay qof sheegaa la rabaa hmm? acmash waa dabaqa alkhaamisa ah. inuu bukhaari marka dabaqa bukhaari badan ayuu ka wariyay dabaqa alcaashira taasicaduna waa badanaa waa yar tahay mararka qaar buu sheeg sheegaa marka isagoo sidaas dabaqa alkhaamisa inuu hal qof ku gaaro khaamisa iyo caashira maxay isu jiraan wax badanay isu jiraan waa culuwigan marka noocee waay culuwi nisbi ah waay oo sheekh oo hore in loo dhawaado tiro yar loogu dhawaado sheekhaas iyo nebigu wax badanba hadday doonaan ha isku jiraan hadda acmash marka la fiiriyo inta ka dambaysa waa badan taha hataa waa culuwi nisbi ah waa ayb can laxwas can cabdillaahi qaala idaa طalaba axadukum midkiin haddii uu dalbo ou dalbaayo alxaajata xaaja hadduu dalbaayo falyaطlubhaa ha dalbo dalaban yasiiran dalab fudud fa inamaa lahu wuxuu leeyahay maa qudira lahu wixii loo qadaray ninkaan haddaad maanta dhan ku qayliso ama haddaad dalabka ku badiso ama cuslayso wax alla kuu qadaray unbaad ka helay fududee marka waa aadaab fiican waa walaa ya'tii axadukum marka dalab iyo si dalabkii baa la leeyahay adoo adoo si runa wax uga dalbaaya fududay been iyo wax daran haddaad marka sheegta ka waran ilmihii iga baaba-ay midaa baabuur dilay kana igu dhacday sida hadda dadka ku tuugsadaanba been aad u tiro badan dadaa iga dhintay un maalin walba dhibaa hayo oo aan haynin qofkii fainamaa lahu maa qudira lahu walaa ya'tii axadukum saaxibahu midkiin yousan u imaanin saaxibkiis fayamdaxahu markaa uu ammaano fayaqdaca uu gooyo dahrahu dhabarkiisa marka fayamdaxahu fayaqdaca dahrahu fa-da marka fa sababiyo fayamdaxahu ou si u ammaano marka yaanu u imaanin si u ammaano fayaqdaca dahrahu ou gooyo dhabarkiisa markaas leanna ninka haddaad ammaanto ood ammaanta ka badayso waa ku fidnooba ammaantaada ma la rabo marka qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu ibrahim ibni miqsam almacruuf bibni culaya can ayuba can abi lmaliixi bni usaama wahuwa alhudaliyu hiqatu can abi cazata yasaari bni cabdillaahi alhudaliy waa saxaabi can الnabiyi slى اllahu alayh ali waslama qaal in allaha alla idaa araada hadduu doono qabda cabdin addoon ruuxdiisa inuu qaado qabda ruuxa cabdina u qadaray addoon ruuxdiisa inuu qaato hadduu doono biardin dhul inuu ku qaado haddii uu doono jacala lahu bihaa jacala lahu alla wuxuu u yeelaa bihaa ow amase qaala wuxuu yidhi fiihaa dhulkaa dhexdiisa xaajatan ayuu u geliyaa dan markaasuu aadaa xadiidkan iyo tarjamada maxaa iskaga danle marka tarjamada waxay ahayd idaa طalaba falyaطlb طalba yasiira walaa yamdaxahu walaa yamdaxu hadduu wax weydiisanayo weydiisi fudud ha weydiisto meeshaan marka hadda waxaas maa lagu sheegay marka dalab iyo ammaan midna laguma sheegin waxaa laga yaabaa marka culimada waxay leeyihiin waxaa dhici karta inuu ujeedo in allaha idaa araada qabda cabdin biardin ilaahay hadduu doono qofka inuu dhul ku oofsado danuu u geliyaa dhulkaas waa safra waa safrayaa soomaha marka ile dhulkii si lagu tagaa la rabaa waa la safra safarkiina wuxuu wataa su-aal marka ninku haddii uu safray ehelkiisii lama joogo dadkiisii lama joogo inuu dad wax ka dalbado imaanaysa si fudud ha uga dalba marka bukhaarina marka yacni fahamka daqiiqa ah iyo meel daqiiqo wax ka fiirina ayib sidaasaa laga yaabaa marka inuu marka munaasab ula noqonayso wa ilaa haddii la waayo munaasabo ka dhexaysa xadiidka iyo baabka mal mafzac maxaa la sameeyaa markaas duruqdii waaba laga waayey waa laga caajisay waa la waayey duruqdiina eberay keentay waxba waa la waayey waxay noqonaya markaas ibnu xajar wuxuu leeyahy mafsucu wuxuu noqonayaa waxaa laga yaabaa qofka naasikha ee kitaabka qoray farguriga qoray in baab uu ka tegey haddii marka baabkii uu ka tago xadiidka baabkan uu lahaa ayaa wuxuu soo gelaa baabkii kale dhexdiisa ninkan dambe waa ku wareera marka munaasabada xadiidkan iyo ka dhacaysaba baabkan sidaasna de waxaa sheegay ibnu rushayd alfihri eh, ibnu rushayd wuxuu lahaa kitaab tarjumaanu tarjumaan la yidhaahdo oo bukhaariga saxiixulbukhaariga taraajimtiisa ka hadlo ilaa wuxuu soo gaaray uu yidhi meel dhexe ma dhammaystirin intiisaas marka isagaa aada uga hadlay marka meeshaan markuu keenay marka faa-iidadan ayuu ibnu xajar wuxuu yidhi meelaha lagu wareeray marka waa in sidaan la dhaho uu musanifkan sheegaya bukhaarina waa un huwa huwa meeshaan lafteeda baabu qawli rajuli marka xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanaya in allaha idaa araada iraadadan marka dee iraadadii qadariyada ahayd kowniyada ahayd hadduu alla u qadaro addoon ou doono qadar ahaan ruuxdiisa inay meel ku go-do meeshaas danaan loo gelina waana aadayaa wax ka celi karana male xataa haddii uu mamnuuc meeshaas uu ka ahay subaxdaas galaa la leeyahay waa gala ila ilaahay baa wuxuu qoray inuu ku dhinta meeshaas xadiidka waxaa laga qaadanaa marka acmaasha aan samaynayno in laga faaruq noqdayba mar hore waxa aan u dada shaqaynayna waa wax waa hore la qoray ayb qofku marka inuu de duma isgeliyo marka maadaama qadarka allana aan laga dhex baxaynin adiga marka wixii wanaaga sameey wixii kaa tagana inaynan kuu qornayn aamin wixii aada heshayna awelba kuma dhaafi lahayn hebel hebel hadduusan ahaa lahayn waxaas waa ay dhaafi lahaayeen iyo qalad way maba ku dhaafi lahayn baabu qawli rajuli ninka qowlkiisa uu dhahayo laa bulla shaaniuka shaani'aka bulla shaani'uka qofku sidaa uu dhahayo laa bulla shaani'uka cadowgaaga allow aan la noolaynin manaa yaan la qoynin bulla yacni waxaa weeyaan balla waa min albalaal waa qoynta qoyntuna xayaato iyo nololay tusa marka waxaa laga wadaa allow cadowgaaga uusan noolaanin cadowgaaga iyousan noolaanina laga waa dee waxaa weeyaan kan adiga kula collaytamay sidaas qof in la yidhaahdo qala xadaanaa muusa qala xadaanaa asaaciqu wahuwa asaaciqu bnu ciisa albasriy saduuqun yahim qaala samictu abaa xamzata wahuwa abu xamzata adubaci qaala akhbaranii abu cabdilcaziiz ninkan marka abu cabdilcaziiz majhuulun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad qaala wuxuu yidhi amsaa cindanaa abuu hurayrata ayaa agteenna ku galabaystay waa ku galab galay fa nadara ilaa najmin yani qoraxdii baa dhacday dabcan amsaa iyagu waxay u yaqaanaan markayda qoraxdu dhacdo iyo fiidki anaga fiid dhahno ayb fanadara ilaa najmin xidig ayuu fiiriyey calaa xiyaalihi tooskiisa ku aadanay faqaala waxa uu yidhi waladii nafsu abi hurayrata biyadihi abu hurayra nafsadiisa allah ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye layawadanna qowmun dad waxay jeclaysanayaan walow imaaraatin madaxtinimo inay maamulaan ay qabtaan fi dunyaa adduunyada iyo wa acmaalan acmaal dayib inay acmaal maamulaan oy qabtaanay dad jeclaysanayaan annahum waxay hahay may layawadanna waxay jeclaysanayaan aqwaamun qolo qolada oo walow imaaraatin maamulay oo soo maamulay madaxtinimo imaaro fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ku maamulay iyo wa acmaalan acmaal waxay jeclaysanayaan waa kan marka anahum kanuu mutacalliqiina cinda dalika najmi inay xidigaas kuwa ku xiran ahaadaan ayay jeclaysanayaan oo tamaninayaan dad madaxtinimo iyo acmaal iyo shaqooyin soo qabtay waxay jeclaysanayaan xidigaas in lagu xiro ayb kuwa xidigaa ka laalaada inay noqdaan walam yaluu tilka alimaaraati madaxtinimadaasna aynan maamulin walaa tilka alacmaalina aynan maamulin oo waxay jeclaysan lahayn in la yidhaahdo xidigaas ku xirnaada intaad adduunyada joogtaan waxnaha maamulinina taasay ka jeclaa lahayn leanna markay arkaan dhibkeeda iyo tabiicadeeda ayb uma aqbala calaya waa igu soo jeestay fa qaala laa bulla shaani-uka cadowgaaga alla uusan noolaanin yaan la noolayn ayb akulu hada saaqa liahli lmashriqi fii mashriqihim akullu haadaa waxan dhammaantiis fitnadan iyo dhibkan oo dhan saaqa miyuu socday liahli lmashriqi reer mashriq fii mashriqihim meesha ay degan yihiin barigooda miyo waxaan dhammaantiis fitnadan iyo dhibkan dhammaanteed reer mashriq degaankooda iyo meeshooda miyaa dhibkan oo dhan ou ku socdaa mashriqna hadde laba macno waa lagu macneeyo dee nebigu uma duceynin iyada sababtoonan ugu duceyninna waxay tahay baa la yidhi wuxuu doonay si ay sharta uga daciifaan oo nebigu wuxuu ogaa sharta iyo fitanka dhankaas madiine barigeeda in sharta iyo dhibaatadu ay ka imaanaysa iyo muslimka kala tegiisa iyaga marka uma duceynin si markaa maadaama nebigii aanu u duceynin inay is yidhaahdaan war arrinkiinu waa adagyahay bal is ilaaliya inay is dhahaan shuraaxda saasay dhahayaan bacdi laimana waxay leeyihin gaalaa deganayd aduu marka say ahaataba nebigu de fidnada dhanka bariyuu ku sheegay ee bari kastana maaha madiino wixii bari ka xiga way dhulkaasna marka de wuxuu ku dhacayaa ciraaq iyo ilaa iyo dhulkan hadda kuweyt la yiraa iyo dhulkaan najdi waa ku dhacayaan ayb gaar ahaanna ciraaqa loo sii jeedaa leanna fitanka iyaday aada uga dhaceen mundu zamaan fidno unbaa ka socotay oo waqtiga xajaaj iyo waatii dhowr jeer lagu dagaalamay oo jabaabiro qabsatay dad ku laayeen mar walba dagaal iyo fitan unbaa saa isu dhaaf dhaafaya ciraaq ayb qultu waxaan idhi nacam wallaahi ha arrintu waa sidaas ilaahan ku dhaartee laqad qabaxa allahu wamakar ilaahay waa fool xumeeyey waana yacni shirqoolkoodiibuu ugu abaalguday shirqool fawaladii nafsu abi hurayrata biyadihi baan ku dhaaranayaaye layasuuqunnahum wou kaxaynayaa oo fidnada dadka wadaa way kaxaynayaan xumu dadkii bay marka kaxaynayaan xumuran xaal ay marka yacni la mid yihiin xumuran xaal ay yihiin dameero qidaaban caraysan dameeruhu markay didaan ay caraysan yihiin waa ordayeen xoog bay u ordayeen yacni marka wuxuu leeyahay fidnadii meel walba intay gasho ayaa dadkii firxad iyo orod ay gelaya kaanamaa wujuuhuhum wejiyadooda waxaad moodaa almajaanu gaashaan almuطraqatu la garaacay xataa yulxiquu ilaa ay fidnadaasa ayay ku wadayaan xataa yulxiquu ilaa ay haleeshiiyaan oy ka dabageeyaan da zarci beerta midka u saaxiibkaa bizarcihi beertiisa wada darci candhada midka u saaxiibka xoolaha lehna bidarcihi xoolihiisay geynayaan say u wadaan uun magaalooyinka dhib uga wadaan dadkii marka kii xoolalena lena xoolihiisay aggeynayaan kii beerlena beertiisa beertiisa maxalushaahidka marka wuxuu ka rabaa laa bulla shaani'uka meeshaas ka wadaan waxyaabaha marka da badanaa dhibka iyo keenana waxaa ugu badan ciraaqna marar badan kusoo celceliya xataa cadow gacanta inay u gasho waqtigii tatarka iyo sidai ku dhacdo khaliifadii muslimiintana baqdaad lagu dilay ummad badanna ay ku laayeen tataarta waxaa ugu badan marka ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa madaxdiina shahawaadkoodii u jeesteen dadkiina waxaan diin ahayn ay diin ka dhigteen warkaas war xikmad badan ku jirta waa ogowna madaxdiina waxay u jeesteen shahawaad oo kursigaas iyo maladaadkaas adduunyadaas lagu macaansado iyo eh, lacag raadinteed iyo adduunya un bes iyo gabdho ee eh, dadkiina diin maxaa looga dhigayna waxaan diin ahayn oo rafdi shiicnimo eh, jahminimo caqaa'idka waa ka dhumeen dadki marka haddii caqiide xun dadkiina ay diin ka dhigtaan oo caawo dhan ay kusoo jeedaan waxaan alla u dirin rasuulkii u dirin madaxdiina ay shahwadoodii ku jeedo ummaddaas ma waan cadow lagu salladaynin saasuu yidhi nacam waaqiceenna marka u ekaa kaas nacam waa u eg yahay leanna dadka mar kasta oo ay diinkooda ka jaahil noqdaan waxaan diin ahayn oon alle loogu dhowaan inay ugu dhowaanayaan niyadaa ku jirto waa dadaala laakiin eber ma leh ma ma saxsana walidaalika in layska saxo caqaa'idka iyo cibaadaadka iyo aadaabta in layska saxo maxaa lagu saxaa qur-aanka iyo sunnadaa lagu saxaa iyo e, fahamka asxaabta iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin waxyaabahaas marka e, shaam iyo markii ay yimaadeenna dadku waxay dhahayeen buu yidhi ibnu taymiya markay maqleen tataartii waa soo socotaa ayay waxay dhahayeen yaa khaa'ifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar yunjiikum min atatar war dadka kuwan tataarta ka cabsanayo luuduu biqabri abi abi cumar abu cumar marka nin weyn oo caalim oo faqiihu ahaa nin weli lana ahaa sidaa la sheegay marka waxay dhihi jireen qabru qabriga abi cumar magangala yunjiikum min atatar tataarta waa idinka korina isagaa idinka badbaadinaya kitaabkiisa istiqaahada uu ku sheega waxaas haddii marka dadku caqiido u noqdaan ama diinka oo waxyaabahaas oo u noqdo see marka tasallub alacdaa see u baaqanaa marka dadka marka waxaa fiican inay meesha laga asiibay fiiriyaane ee aynan ayagu xooggooda ku tashanin haddii marka xoog waxaan xoogaa xoogaa lagu zuulinaa la yidhaha waxba xoog laguma zuuli karo ilaa aan dadkan marka aynan usoo jeesanin xaqiiqda dhabta ah ee laga rabo cumrigaagaa dhammaanayo haddii cumriga nuux lagu siiyana ma gaaraysi taas taqyiirku saas ma ku imaanayo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yaquulu rajulu qofku ma dhahaayo iyounan dhihin waayo macnaha allaahu wa fulaan allaahu wa fulaan ilaahay iyo hebel ma dhahayo leanna waawdu waxay keenaysaa mutlaqu ljamci watashriik haddaad tiraa jaa-a zaydun wacamrun labadooda waa isla yimaadeen wa majiiga iyo imaatinku labadaba waa waa wada waa ka wada dhacay ilaahay iyo makhluuq maa isku wax laysla wadaajin karaa wax laysugu dari karaa marka waa maya lafdigaa marka waa la diida ee ninkii markii yidhi ilaahay iyo fulaan waa la diiday hebel bis haddaad haddaad la soo taagnaata ka warna haddaad ilaahay meesha ka saartaba ood hebel keliya lasoo istaagto waa ka daran tahay aadayna uxun tahay taas weliba ayb qala xadaanaa maطr bnu اlfadl qala xadaanaa xajaaج maطr bnu اlfadl huwa اlmarwaziyu hiqat qala xadaanaa xajaaju qala bnu jurayj samictu mugiian mugiian maqlay muqiidkan marka waa maqbulun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab fi ladab lmufrad yazcumu ana bna cumar sa'alahu ibnu cumar inuu wuxuu sheeganaya ibnu cumar inuu su-aalay man mawlaahu war mawlahaaga waa ayadin faqaala wuxuu yidhi allahu wa fulaan ilaahay iyo hebel yani hebelku waa i xoreeyow ka wadaa qaala bnu cumar laa taqul kadalika sidaa ha dhihin laa tajcal maca allaahi axadan ilaahay la jirkiisa cidna ha yeelin walaakin qul waxaa tiraa fulaanun hebel waay mawlahayga aniga bacd allaahi ilaahay kadib bacd allaahi yacnii alla marka alla ka bacdi hebelaa mawlahayga sidaa dheh marba adaad allay cid kale sheegaysid wa'da ka iyada ee waxaa tiraa hebel baa mawlahayga alla ka gadaale ka bacdi ayb ama uma isticmaal wax taraakhi tusaayo iyo tartiib baabu qowli rajuli maa shaa allahu washi'ta qofka qowlkiisa uu dhahayo maa shaa allahu haddii alla doono washi'ta adigana aada doonto <clears throat> qala xadaanaa abu nucaym qala xadaanaa sufyaan wahuwa hawriyu can اljlax huwa aljlx bn cabdاllahi اlkindiy saduuqun can yaziid bni lasm can ibni cabaasi qaala qaala rajulu lلnabiy sal ll ly slam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi maa sha allah huwa shi'ta qaala nebigu wuxuu yidhi jacalta lilaahi niddan niyow ilaahay baad waxaad u samaysay ood u yeeshay mid kufaca maa shaa allahu waxdahu ay qul waxaad tiraa maa shaa allahu waxdahu haddii alla doono keliya ninkaa markaa de nebiga waayo qofka uu ku dhahayo maa shaa allahu washi'ta markaasuu nebiga yidhi jacalta lilaahi niddan ilaahay baad fac u samaysay waxaa laga qaadanaya marka warkan inuu yahay shirki shirkigiisuna hadda maahan dabcan shirki akbara oo diinka looga baxayo maaha waa shirkul alfaad ayb waana aadaab ahaanay uxun tahay hadduu aamino laakiin alle i nebiga inay isku mid yihiin waa ku gaaloobaa dabcan waana shirki akbara laakiin warkan bidaliilin shirka akbara ah uunan ahayn de nebigu soo shahaada ma ma dhihin jacalta lilaahi niddanna waxaa laga qaadana aayadaha qur-aanka ama <clears throat> axaadiidta kufriga akbarkaa ku timid kufriga asqarka shirkiga asqarkaana waa waa soo geli waa loo daliishan karaa shirkiga akbar leanna falaa tajcaluu lilaahi andaadan shirkiga akbarkay ka warramay haddana waxaa loo daliishanaya waxyaabahan oo kale ayb marka isaga kownuhu shirki uu yahay xaqiiqda intaasay iskaga mid ka yihiin laakiin xagga derajadu waa kala bedelnaanayaan iyo axkaamta ayib waxaa kaloo laga qaadanaya haddii nebigu uu yidhi alle iyo nebigaa wax layskugu daray hadda maa shaa allah washita markaasuu nebigu sidaan yidhi idan marka de ilaahay in nebigii nebi wax loogu daro ma ogola yacni dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan nebigiiya nebigiina marka nebigii xataa ilaahay waxba looguma deri karo wixii alla uu leeyahay sadka alle xaqa alle cid kale waxba laga siin maayo laa nebi walaa malag midna arrintaa iyadaa marka nebiga nuqsaan may ku noqone maya ammaanayba u tahay ibnu taymiya saasuu leey inay ammaan tahay waxaa ku tusaayo waxaa la dhahayaa war alle yaan waxba loogu darin cid kale xataa nebi wax looguma deri karo yani nebigu dadka meel weyn uu ka joogaa soo maha xataa waxaa loo dhahaya yani hadday suuragal noqo lahaydba nebi baa meeshaas ka ag dhawaalahay isagayna ma haysto marka nebigu ammaanay u tahay maana naqsi kuma aha baabu lghinaa'i wallahwi heesta iyo lahwiga cayaarta waxaa ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay qala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix qaala xadaanii cabdulcaziiz bnu abi salma walmaajishuun can cabdillahi bni dinaar qaala kharajtu maca cabdillahi bni cumar aan la baxay ila suuqi famara calaa jaariyatin sagiiratin gabar yar ayuu soo maray tuqanii heesayso fa qaala wuxuu yidhi ina shayaana shayaanka low taraka axadan qof hadduu ka tegi lahaa la taraka haadihi tanu dhaafi lahaa inkaaru ku dhacdo lacnad ku dhacday shaydaan haddii uu wax dhaafi lahaa midaanu dhaafi lahay gabadhan yarta ah iyadoon qaan gaarin oo gabar yar iska ah haddana marka u hees iyo ku dirqina hees iyo ku dhiirigelina had hadduu cid dhaafi nin dembi loo qoraayo oo naar ku mutaysana ma daynaa marka wa ma daynayo waa hawshiisa kaas ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa heestu in saxaabadu ay u arkaayeen shaq shaqo shaydaan leanna ibnu cumar markay gabadha u sidaa ku arka u yihi low taraka ina shaydaana low taraka axadan taraka haadihi tan buu ka tegi lahaa ayb marka waxay kutusaysaa saxaabadu inay u arkaayeen heestu baail iyo howl shaydaan riwaayo kale waxaa soo aroortan filayaa naafic isagoo la socday ibnu cumar ayuu wuxuu arkay nin garaacaayo turumbo iyo waxaas markaasuu ibnu cumar dhegihiisu farta gashtay ilaa uu dhaafay ninkii taasna marka ibnu cumar waa laga haaya bacdi innaas marka waxay leeyihiin ibn cumar heesaha heesta waa ogolaay aaw marka hadduu ogolaa sidaan mau dhehelaha waaba kan arkaysaa ayb waana ruqyat zina heestu ibn اlqayim saasuu ku sheegay ruqyatu zina zinada tufteeda w tufta zinada w hees iyo zino ma kala maqna ma kala maqna lanna afar iyo labaatanka saaca nin inaag unbaa is ag fadhiya waxbay isla jilayaan meelay ku wada jiraan meelay ku wada qayilayaan hees iyo zino marka misdaynayaan marka shaydaanku marka heestu ka bilaaba zinadaa ku xigta marka acraadii fasaadday marka meeshaas marka ninkan marka isaga uun dhahayo hees waa bannaan tahay dhib male iyo wax xaaraantinimeynaa male iyo ma is oga laakiin si dadban zinadii buu albaab u furaa zinadii buu albaab u fura hadduu run sheegaayana ninkaasi ma jeclo gabadhiisu inay fanaanad noqoto waa aragna dad la yidhi war adigo adaad hadday run kaa tahay shayga xalaasha ah oo dayibka ah qofka dhib iyo waxba kama dareemo ehelkaagii iyo diyaar ma u tahay inay waxaas galaan mayuu ku leeyahay leesh marka kuwan kale hala daayo uu leeyahay laakiin ehelkiisii uma rabo khaa-in shaydaan isaga laftiisa qala xadahanaa moxamed bnu salaam qala akhbaranaa yaxya bnu muxamed wa huwa albasriyu yaxya bnu moxamed ibni qays waxaa ii taal aniga abu camrin albasriy laakiin waa abu muxamed bacdi nusaq abu muxamed ay dhigaayaan abu muxamedkaana sax ah qaala samictu camran wahuwa camru bnu abi camrin mowla lmualib ibnu maciin wuxuu yihi laysa bilqawiy ibnu xajar laakin hiqat rubamaa wahim qaala samictu anas bna malikin baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulu llahi sal l slam lastu min dadin lastu aniga ma ahi min dadin baail xaggii mid ah ma ahi wala baailkuna minii ani iga mid maaha bishayin waxba meelna igama soo galo aniguna baailka ka mid maahi baailkuna aniga iga mid maaha meelna igama soo galo yacni laysa albaailu minii bishayin baailku aniga xaggayga waxba kama ah oo ima soo galo ayb halkana marka anas waa kaa baailu u yaqaanaa qala xadaanaa xafs bnu cumar qala ahbaranaa khalid bnu cabdillaahi qala ahbaranaa caطaa bnu saa'ib can saciid bni jubayr can ibni cabaas wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi qaala alghinaau wa ashbaahuhu lahwa alxadiidi waa hees iyo wixii lamida marka qur-aankana heesta iyadoo madmuumay soo aroortay muusikada iyo waxyaabahaas asxaabtiina waa kuwaana nabigana sal ll l slam de xadiid bukhaari ku yaallo layakuunana min ummati aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif dadkaa marka wuxuu yihi nebiga wayamsaku aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir ayib kuwaas marka iyaguna saasaa nebigu sal ll slam uu sheegay culamo badanna waxbay ka alifeen ibnu rajab kitaab uu leey nushat lasmaac leeraa qaar badan waxbay ka alifeen marka heesahaas iyo kabankan iyo qalabkan muusikada iyo xaaraan inuu yahay wax carabtu taqaanayna maba ahanba oo furus iyo ruum iyo meelahaasu soo galay muslimka um-, <clears throat> ummaddeennaana dhaqan inuusan u ahayn waxaa ka fahmaya dadkii bilaabayaaba nool hadda hees waxaa bilaabaa lagu leeya heblaayo iyo hebel dadkii bilaabaa qaarkood nolosha weli ku jirtaa oo nool sow dhaqan u yahay marka dhaqanku wax soo jireena soo maa ninkii bilaabay hadda hadduu joogo weliba iyaga xataa markay ka hadlaayaan waxay ku leeyihiin mujtamacu dhinacuu naga ahay saf waa nala eri jiray waa nala buri jiray gurigii iyo meel walbaa nalaga eri jiray dadku waa la xumaa dhaqanka soomaaligu marka hees ma aha raadi ahaan waxaa ka maqlee ama dad waaweyn oo meel soo istaagaya waxaa maqlee waa in la soo celiyaa dhaqanka soomaaliga iyo meelihii lagu eh, niikada lagu samey jiray iyo yacni heesaha lagu samey jiray iyo waa in lasoo nooleeyaa oo la furaa dadaa u halgamaya waxaas tiyaatarka waxayna kuleeyihin dhaqankii soomaaliga lasoo nooleynaya fanka iyo suugaanta suugaanta soomaalidu gabayu ahaa bas maa kale lama aqoonin wax gadaal ka yimid oo soo galooti ah waan say ku noqotay marka iswaafaji waxaan marka dhaqani dadkii bilaabay hadda hadday joogaanay nool yihiin qalabka lagu tumaayana qalab uma dadkaanu ay samaystaan maba ahanba dhaqan u ah marka baabkaas marka ninka dhaqanka dhigaa waa nin wax kale u dan waxaana dareemi ummaddan waxaa loogu talagalay xishoodka in laga dhigo in laga dhigaa loogu talagalay dhaqan waxaa looga dhigaa wax foolxun wixii wanaagsanayna maya waxaan waa xun yihiina lagu leeyahay waxbaa lagu shaabadayna magacyaa loo yeelaan marka aaday khatar u tahay qala xadaanaa mxamed bnu salaam qala akhbarana alfazariy wa abu mucaawiyata qaala akhbaranaa qabanu bnu cabdillaahi nahmiy ayb wa huwa bfatxi اlqaafi wa takfiifi الnuun qabaan qanaan cafwan qanaan qanaan ayb ibn cabdillaahi الnahmiy wahuwa maqbul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad can cabdالرaحman bni cawsajata can اlbaraaء bni caazib qaala qaala rasuulu lah sal l slam afshu salaama salaanta faafiya taslamuu waad nabadgelaysaan wاlasharatu sharun walasharatu cayaarta iyo dheeshana sharun sharun qaala abuu mucaawiyata walasharu alcabathu waa dheesha qaala xadaanaa cisaamu wa huwa cisaam ibni khaalid ayb qaala xadaanaa xariisun wahuwa xariisu bnu cuhmaan can salmaana bni sumayr alalhaaniy salmaan bnu sumayr alalhaaniyu maqbuulun ibnu xajar maqbuulu ku sheegay laakiin bacd ala'ima majhuul bay dhahayaan ayb abu daawuud baa waxaa laga wariyey shuyuukhu xariis waa hiqaad can fadaalata bni cubaydin wa kana yajmacu wa kana bijamcin min almajaamici wa kaana wuxuu ahaa uu ku sugnaa bijamcin meel maxfala min almajaamici ka mida fabalagahu waxaa soo gaaray ana aqwaaman qolo yalcabuuna bilkuubati qolo marka kuubada ku ciyaaro ayaa loo sheegay kuubana waxaa la yidhaahdaa turumbada oo kale baashan qasabada oo tubada oo kale ah bir yar oo sidii tubo oo kale ay ka dhigaan meelo ka jeexjeexaan oo codka uu ka baxayo markaas nacam oo qofku markuu ku fooriyo kale waxbaa kasoo cod baa ka baxayo wax kale marka waa turumbada la yidhaha ama waxa la midka xataa af soomaaligu ma qabo macno uma laha af af qalaad unbaa lagu sheegana ama talyaani ama ingiriis iyo wax lamida see dhaqan marka looga dhigaa soomaaliya faqaama qadbaanan wou kacay isagoo marka caraysan faqaama wou kacay qadbaana xaal uu yahay mid caraysan adbaanan mau idiin dhigin adbaana tanwiinu saar waa iska waa iska banaan tahay laakiin jaadadu qadbaana wa qadbaana maa laa in laga dhigo waa maa laa wasfi iyo waxaa ku kulansan ziyadat ilelif wanuun soo maa leanna muanadkeeda waxaa lagu keenaa qadbaa yanhaa canhaa uu reebaayo ashadda nahyi reebid midka ugu daran uu socaal uu yahay mid reebay uma qaala wuxuu yidhi alaa ina allaaciba biha midka ku ciyaaraya laya'kulu hamarahaa miraheeduu gurana baashaan ninka ku ciyaaraya miraheeduu gura ou cuni doonaa yani waxaa ka dhasha waayo dunuubteeda qaadana wax ka dhasha ka aakili laxmi lkhinziiri wuxuu la mid yahay marka mid hilib doofaar cunayoo kale nin hilib doofaar cunaayo ayuu la dembi yahay ninka baashaan turumbadan garaacaya wa mutawadi'in biddami iyo nin dhiig ku weyse qaadanayo nin najaasku weyse qaadanayo kale yacnii bilkuubati wuxuu u ujeedaa annard sanadka marka salmaan ibnu sumayra ku jira oo jahaala ay ku sugan tahay ayb meeshaasaa marka dacfi kaga jiraa hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed